bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى bab yusmicu إda slm yusmicu waa maqashiinayaa إida slma haddii uu wax salaamayo qala xadaثna khلاad بن yaحyى qala xadaثna mscr whuwa بن kidam can haabit bni cubaydi qaala ataytu majlisan majlis baan imid fiihi cabdullaahi bni cumar ou joogo oo ku jiro faqaala wuxuu yidhi idaa sallamta faasmic haddaad wax salaamaysa maqashii fainahaa taxiyat min cindi illaahi fainahaa iyadu salaantu taxiyatun waa salaan min cindi illaahi salaanta oo min cindi illaahi ilaahay xaggiisa ka agtiisa ka ahaatay mubaarakatan salaanta oo mubaarakatun salaanta oo la barakeeyey tayibatun wanaagsan ayb marka qofka inuu isma uu maqashiiyo qofka kale oo salaanta aan hoos loo dhigin oo aan la qarinin la muujiyo maadaama laga rabo maxaba iyo radin iyo salaantii in la radiyo laga jawaabo iyo in la rabo ayb qaala baabun baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kharaja yusalimu wayusalim wayusallamu calayhi man kharaja qofkii baxo yusallimu isaga oo wax salaamayo wa yusallamu calayhi la salaamaya qofkii yacnii baxo isaga oo wax salaamayo lana salaamayo qaala xadahanaa ismaaciil qaala xadaanii malikun ismaaciil waa ibnu abi uways qala xadaanii maliku can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata ana ana طufayla bna ubayi bni kacbin ahbarahu annahu kaana ya'tii wuxuu imaanayey cabdallaahi bna cumar ayuu u imaanayey fayaqduu waa kallahaayey macahu isaga ayuu la kallahaayey ila suuqi suuqa ayuu ula kallahaayey qaala wuxuu yidhi fa faidaa ghadownaa ila asuuqi haddaan suuqa u jarmaadno lam yamura cabdullaahi bnu cumar ma maraynin calaa saqaatin mid badeeco iska liidata gadaayo saqaad waa qofka aan waxa qaaliga ah ahaan gedin oo iska waxyaabaha bagaashka ah ee yaryarkaa oo aan saas u qiimaha badnayn qofka gata waay waratada iyo saas oo kale qofka ah calaa saqaatin yacni huwa aladii yabiicu saqata almataac huwa radii'uhu xaqiiruhu ninka alaabaha xoogaa iska tacbaanka ah oo aan saa qaaliga u ahayn ninka gadowga walaa saaxibi baycatin bayca beec weyn qof u saaxiiba yacni ma uunan maraynin ayb walaa miskiinin miskiin ma maraynin walaa axadin qof ma ma maraynin ilaa yusalimu calayhi wasalaamayo faqaala tufaylu tufayl waxa uu yidhi faji'tu cabdallaahi bna cumar ayaan u imid yowman maalin fastatbacanii waa iga raacid dalbay oo yacnii wuxuu yidhi nakeeno iraac ila suuqi suuq faqultu waxaan idhi maa tasnacu bisuuq suuqa maxaa ku samaynaysaa wa anta adiguna laa taqifu cala albeyc beyc u istaagi maysid walaa tas'alu can isilac badeecooyinna ma su-aalaysid walaa tasuumu ma gorgorinaysid bihaa waxba gorgoro uma socotid waxgadasho uma socotid maxaa ka rabtaa walaa tajlisu ma fadhiisanaysid fii majaalisi suuq suuqa majaalistiisana ma fadhiisanaysid fajlis binaa haahunaa meeshan na fariisi nataxadad aan sheekaysanay ayb faqaala lii cabdullaahi cabdullaahi wuxuu igu yidhi yaa abaa baطnin naanaystiisay ahayd ayb dufayl naanaystiisay ahayd wa kaana dufaylu daa baطnin dufayl wuxuu ahaa mid calool u saaxiiba ayb wuxuu ku yidhi inamaa naqduu waan jarmaadaynaa annaga min ajli salaam salaanta darteed baan u kallahaynaa nusallimu calaa man laqiinaa qofkaan la kulannaan salaamaynaa ee badeecada ka weyn iyo ajarka ka weyn ood raadinaysa maxay tahay midda suuqa laga raadinaya middan baaba ka qiimo badan waxaa laga qaadanaa marka qofka baxo wuxuu u baxayana ay tahay inuu wax salaamo lana salaamo ayb markaa qofka uu maraba waa salaamaya ajar buu ka helaa ayib xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka dadka ahlu fadliga ah in lala saaxiibo oo waa laga faa'iidayaa aakhira ajar aakhirana waa laga helaa dadka ahlu cilmiga ee xumaan iyo waxyaaba aad ku dhici lahaydna waa kaa jaahil bixinayaan oo waxaan dhibaatadaas baad ku gelaysaa iska ilaali suxbadooda iyo saaxiibtinimadooda marka wax fiican wa haddaad dad shar badan la saaxiibtana saaxiibtinimadoodu waa dhib badan tahay oo waxaa laga yaabaa inay shar iyo wax daran markaa ay kuu kaxeeyaan waxaa laga qaadanayaa qofka naanaysta uusan ka xanaaqaynin in lagu sheegi karo haddii naanaysta uunan ka xanaaqaynin oo yaa abaa badnin taas uu yidhi oo kale ayb qaala baabu tasliimi ida jaa almajlisa salaanta marka uu majlis yimaado meel dad fadhiyaan markuu yimaado inuu salaamo qala xadaثna abu caasim wahuwa nabil aضaxaaku bnu mklad can ibni cajlaan can saciidi اlmaqburiy can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slama ida jaءa axadukum midkiin haddii uu yimaado almajlisa majliska falyusalim ha salaamo faida fain rajaca hadduu laabto falyusalim ha salaamo hadduu noqonayana fa ina aluqraa midda kale laysat ma aha biaxaqa min aluulaa midda hore mid ka fiican oo ka xaqnimo badan ma aha ayb midda kale waa midda dambe ujeedaa ayb ukhraa laakiin midda dambe hadda ma maaha leanna midda ugu danbeyso waa aakhir mufradkeeda muwanadkeeduna waa aakhiratun ayb ukhraana waa ta'niisu aakhar wa aakhar iyo aakhirna farqiba u dhexeeyo aakhir waa ka ugu dambeeyo maa bacdahu shay waxba kama dambeeyo aakhar marka la yidhaahdana waa kale wax kale gadaashiisa waxba imaa karaan marka ayib ukhraana marka aakhar ayay u tahay muanath u tahay ayb laysat biaxaqa min aluulaa maahan mid kaga xaqnimo badan midda hore qaala xad marka waxaa laga qaadanaa majlisku qofku markuu yimaadona waa salaamaya markuu ka tegaayana waa salaamaya ayb xadiidkan ayuu aniga iigu xijiyey wuxuu yihi xadaثna mxamed bn الmuhanى qala xadaثna safwan bnu ciisa can ibni cajlan can saciid bni abi saciid can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama milahu laakiin sanadkan baabka soo socdo xadiidkiisa ugu horeeya ka dambeeyaa ayb baabu الtasliimi ida qaama min almajlis salaanta marka uu majliska ka kacayo qala xadaثna khalid bnu mklad qala xadaثna sulayman bnu bilaal wa huwa اlmadaniyu qala xadaثanii mxamed bnu cajlan qala akhbaranii saciid can abi hurayrata wa saciid almaqburi saciid bnu abi saciid can الnabiyi sal ll slama qaala ida jaءa الrajulu qofku haddii uu yimaado almajlisa majliska falyusalim ha salaamo fain jalasa haddii uu fadhiisto huma badaa lahu ou u muuqdo an yaquuma inuu kaco qabla an yatafaraqa dadku intaynan kala tegin almajlisa majliska aynan ku kala tegin falyusalim asalaam faina aluulaa midda hore laysat biaxaqa min alukhraa midda kale kama xaqnimo badna markaas kadib uu keenay xadaanaa moxamed ibn muhanaa sida saxdaa yani kii hore halkan waa meeshuu ku jiray ayb baabu xaqi man sallama idaa qaama ayb qofka salaamayo marka uu kacayo xaqiisa ayb qaala xadaanaa mطر بن الفضل وهuوa mطر بن الفضل المروزي ثقة qال xdثnا روح بن عباadة qال xdثnا بsطاm وهuوa بsطاm بن مسلم بن نمyر العwdي ثقة qال سمعت معاaوية بن qرة qال qاla lي أbي ya bني in kunta waxaad ahayd fii majlisin majlis tarjuu in kunta haddaad ahaato fii majlisin majlis majliska oo tarjuu khayrahu khayrkiisa aada rajaynaysid facajilat bika xaajatun dan ay ku dadejiso faqul dheh salaamun calaykum dheh oo dadkii salaan haddaad majlis fadhiso oo ay ku dadejiso xaajo iyo dan salaamun calaykum dhaho kaco salaan marka oo salaantii la imow marka salaamun calaykum ayuu asalaamu calaykum waa bannaan tahay assalaamu calaykumna waa bannaan tahay labada salaamun calaykum bitanwiin assalaamu calaykum tanwiinta in alif iyo laam lagu bedelo waa bannaan tahay ayb laakiin salaamu calaykum oo aan tanwiin lahayn iyada meel ma haysato assalaamu calaykum ama salaamun calaykum fa innaka adiga tashrakuhum waad la wadaagaysaa fiimaa asaabuu waxay helaan fii dalika almajlisi majliskaa waxay ku helaan waad asiibaysaa iyo waa helaysaa wamaa min qowmin qolo ma jiraan yajlisuuna majlisan fariisanayaan fayatafaraquuna canhu ka kala kacayo ka kala tegaayo lam yudkar illaahu alla aan lagu xusin ilaa kaannamaa tafaraquu waxay noqonayaan sidii iyagoo kala tegay can jiifati ximaarin dameer baktiyey iyagoo ka kacay ayay noqonayaan marka majaalista aan ilaahay lagu xusinoo dikri alle ounan xad iyo dheef uusan ku lahayn siday u xun tahay majliska haddii ilaahay aan wax laga siinin waa majlis xun waana laga shallaynay marka majlisku inuu marka ilaahay dikrigiisa xad iyo dheef uu ku yeesho oo ama in marka salaan lagu galo looga baxo marka la kacaayo kafaaratulmajliskii lala imaado ayb waxyaabahaas marka qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثanii mucaawiyaة can abi maryam wahuwa abu maryam alanصariyu khadimu اlmasjidi bdimashqa masaajidka dimashq ayuu qaadim ka ahaa masjidulumawiga ayb qiila ismuhu cabduraxmaan ibnu maaciz ayaa la yidhaha wahuwa mowla abi hurayrata hiqatun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud wاtirmidiyu can abi hurayrata anahu samicahu yaquulu abu hurayra oo dhahayo maqle man laqiya akhaahu walaalkii qofkii la kulmo falyusallim calayhi ha salaamu fain xaalat baynahumaa hadday kala dhex gasho shajaratun geed aw xaa ama derbi uma laqiyahu ou la kulmo falyusallim calayhi ha salaamo oo haddii markaa derbi iyo wax idinkala dhex galaan salaan oo salaantii ku celi ama haddii geed iyo laan iyo intay wax idin dhex marto oo aada is arki weysaanoo kadib is aragtaan haddana ku celi salaanta fadiilay leedahay marka salaantaa lagu celinaya qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa adaxaaku bnu nibraas abulxasan huwa aلضaxaaku bnu nibraas alasdiyu اljahdamiyu layin اlxadiid rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladb اlmufrad can haabit اlbunaaniy can anas bni maliki ana asxaaba الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama kaanuu waxay ahaayeen yakuunuuna way ahaanayeen fatastaqbiluhum shajaratu geed ayaa ka hor imaanayso fatanطaliqu daa'ifatun qolo way tegaysaa minhum iyaga ka mida can yamiinihaa geedda midigteeda wa daa'ifatun qeybna can shimaaliha iyagoo iska socdo geed weyn ayaa jidkii dhexdiisii yaa ku gudbanaanayso qeybna waxay ka maraysaa midig qeybna bidix ida altaqow hadday isku soo dhacaan sallama bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kale waa salaamayeen ayb ma la dhahayo marka salaam badana ma la dhahayo mar allaale markay sidaa dhacdo waa salaantu waa duco waa khayr baa ku jira jer baa laga helaa sunnadiina marka iyagaa nooga aqoon badnaay sidaan ayaana marka ay yeeli jireen marka asxaabta waxaa dareemaya shay khayr yar inuu ka fakada ma jeclaa jirin ibnu cumar waa dheelmanayaa wax kale ma rabaa jer inuu soo hooyo oo iyaga marka guriga uu kusoo laabto waxa uu soo hooyey ee aakhiradiisa ku tacalluqo ayay ayuu aya ayay xisaabi jireen walidaalika waxay u noqdeen afdalu nnaas khayru nnaas ayay noqdeen oo ummad walba ummadaha kale um, ummad ummaddan iyaga marka waxaa ugu khayr badnaa ummaddii alla uu uga dhigay nebigiisa asxaabta tilmaam fiicanuuna ilaahay qur-aanka uga bixiyey moxamedun rasuulu llah wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaar ruxamaau baynahum ilaa aakhiri اlaaya maxaa dhulka loo keenay asxaabta aayaddaa tilmaamayso liyagiida bihim اlkufaar liyagiida bihim اlkufaar gaalada inuu ilaahay uga caraysiiyo oo gaaladii marka ay ku noqdaan marka wax ay caro iyo dhib iyaga marka fasaadkooda ku gudban oo hortaagan meeshaas marka aayaddaas culimada qaar waxay kala baxeen qof walba oo saxaabadu ay ciil ku hayaan gaal inuu yahay nacam muslimna uunan ahayn in badanaa ka fahamtay aayaddaas nacam liyaqiida bihim lkufaar nacam marka firqadan marka raafidada ama shiicada ama itnaa cashariyada ama imaamiyada magacay rabaan ha la yihaahdee dadka waxay ugu necban yihiin asxaabu rasuulillahi nacam waxaa la yaab leh waay ku dhawaaqayaan oo yacnii macruuf ka ah agtooda mashhuur ka ah oo iyaga mawaaqicdooda ku jirto inay leeyihiin annaga waxaan ogolnahay tasaamuxa nasaarada iyo muslimiinta dad mu'miniin wada waayo kulli caliyaa sidaas yidhi bay haddana dhahayaan dadku laba waaye ninna diina oo walaal nagula yahay ninna insaaninimadoo walaal nagula yahay annaga weligeen tadaruf ma qabnay leeyihiin haddana waxaad arkaysaa daqiiqad ka bacdi afkiisa najaasa ka baxaysa nacam oo abubakar iyo cumar ou ku lacnadaayo nacam lacanahum ullahu wakhadalahum marka tasaamuxa abuubakar waayey oo ninka vaticanka joogana ou helay waa su-aal aada u weyn waayo nacam qofku inuu isweydiiye u baahan waayo nacam yacnii ninkan dulqaadku ou abubakar iyo cumar ay waayeen ee ninkaa vaticanka joogana oo helay baadariga waa wax marka qofku inuu is su-aalo u baahan ma aha qadiya oo ku tacalluqda siyaasa ma aha abubakar iyo cumar hadda ma noola siyaasadda hadda abubakar iyo iyo iyo cumar oo dhinaca iyo farrisiyiintan iiraan joogta ka dhexaysa waa maxayna ismaba arageen marka dadka laftooda qaarkood waa dembaabayaan raadiyaalka iyo meel walba siyaaso unbaa dadkii ka dhuntay nacam oo siyaasadii baa waxay u noqotay diin u noqotay nacam iyo qiblo wax walba siyaasadaa laga dhigaa nacam wixii xataa caqaa'idkee furuuqda diiniga iyo caqaa'idkee jawhariga ah yaa waxaa laga dhigaa siyaasa iyo wax lamida nacam wax diin jaahil ka ah oo aan weligiis ag fariisanin yaa wuxuu leeyahay waxaan waa iska siyaaso allahu almustacaan ayb meeshaas marka saxaabada marka dadkan sidan u fadliga badan waay una khayrka badan faida altaqow hadday kulmaan sallama bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kalou salaamaya qaala baabun man dahaba man dahana yadahu lilmusaafaxati gacantiisa ninkii yacnii barafuun mariyo musaafaxada dadka uu salaamaya darteed u mariyo qala xadaanaa cubayd llahi bnu saciid qala xadaanaa khalid bnu khidaash wahuwa abulhaytam almuhallabiyu saduqun yuqdi qala xadaanaa cabdullahi bnu wahbin اlmisriy can qurayshin اlbasriy waa quraysh bnu xayaan alcijli hiqat albasriyu ma ku dhiga huwa bnu xayaan can haabitin اlbunaaniy ana anasa kana wuxuu ahaa idaa asbaxa dahana hadduu soo waaberiisto subaxdii soo kaco waa subkanaaye barafuun iyo waxbuu ku subkanaaye ama gacantiisa dahana yadahu gacantiisuu subkayay biduhnin dayibin subag marka subkasho aada udub u leh limusaafaxati ikhwaanihi sidaana wuxuu u yeelayey walaalihii salaantooda dadka uu musaafaxaynayo gacantiisa wasaqa ma rabo marka inuu salaamo baabu tasliimi bilmacrifati wagayriha salaanta laysku salaamo bilmacrifati aqoon wagayrihaa iyo aqoon la-aan yani qofkaan ama aqoonha idinka dhexayso ama yaanu idinka dhexaynin ee salaanta la salaamo qofka qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna اleyثu can yaزيid bni abi xabiib can abi اlkhayr can cabdالlahi bni camri ana rajula qaala nin baa wuxuu yidhi ya rasuul allah ayu lislaami khayr islaamka kee u khayr badan qaala tuطcimu الطacaama cuntadaad quudinaysaa watuqri'u الsalaam salaantaad akrinaysaa calaa man carafta waman lam tacrif qofkaad aqoonsato iyo midka aadan aqoonsanin labadaba qaala baabun xadahanaa musadadu qaala xadahanaa yaziid bnu zurayc qaala xadahanaa cabduraxmaan can saciid bni abi saciidi can abi hurayrata cabdiraxmaanka marka waa cabdiraxmaan bni isxaaq bni cabd llaahi bni alxaarif saduuqun rumiya bilqadar ayb can saciid bni abi saciidi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slam nahaa nabigu wuxuu reebay can اlafniyati banaanada in la fadhiisto wاsucuudaati iyo meelaha banaanka afniyada waa daaradaha guryaha banaankooda sucudaadna waa dariiqyada an yujlasa in la fadhiisto fiiha faqaala almuslimuuna waxay dhaheen laa nastadiicuhu ma awoodeyn inaan ka tagno laa nudiiquhu ma karayno qaala wuxuu yidhi amaa laa hadday maya tahay faacduu xaqahaa xaqeeda siiya qaala wamaa xaquhaa xaqeeda waa maxay qaala qadu lbasar aragga oo la laabo wa irshaadu bni sabiil kan musaafirkaa oo la toosiyo ninka musaafirkaa ah ee jidkii iyo kal dhumay oo kale in lagu toosiyo meesha jidkiisu yahay ayb watashmiit lcaaqisi kan hindhisa in la farax geliyey idaa xamid allaha waraddu taxiyati salaantoo la radiyey qaala xadaanaa axmed bnu yunus qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa kinaanatu mawla safiya ayb kinaana yuqaalu ismu abiihi nubeyh kinaanat bnu nubeyh ayaa la yihaha waa la yidhaha maqbuulun dacafahu lasdiyu bilaa xuja rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad wاtirmidiyu can abi hurayrata qaal abkhalu nnaasi dad kuwa ugu bukli badan man bakila bisalaam waa qof salaanta ku bakaylo waalmaqbuunu midka kadsoonna man lam yaruddahu waa kan aan salaanta radinin wain xaalat baynaka wa bayna akhiika shajaratun adiga iyo walaalkaa hadday geed idin dhex gasho fa in istadacta haddaad awoodaysid an tabda'ahu bisalaam inaad ku bilowdo laa yabda'uka ounan kugu bilaabin fafcal yeel saas adigayaanu kugu haddaad awoodeysid bina adiga ku bilowdo ku bilowdo qala xadaanaa qala xadaanaa cimraan bnu maysarata qala xadaanaa cabdulwaariث can xuseyn wa huwa xuseyn bnu dakwan almucalim can camr bni shucaybi can salimi mawla cabdillahi bni camrin qaala wa kana bnu camri wuxuu ahaa ida salama calayhi hadduu salaamo faradda marka meesha mawla cabdillaahi bni camrin nusaqa qaar mawla cabdillaahi bni cumar bay dhigayaan wa kaana bnu camrin wuxuu ahaa idaa sallama calayhi haddii qof uu salaamo faradda ama sullima calayha haddii la salaamo faradda ee markaa yacni uu salaantii radinaya zaada waa ziyaadinaya ayb faataytuhu waan u imid huwa jaalisun isagoo fadhiyo faqultu assalaamu calaykum faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullah uma ataytuhu maratan ukraa faqultu assalaamu calaykum waraxmat ullah qaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh uma ataytuhu maratan ukraa faqultu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu watayibu salawaatihi saas ugu daray marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yusalimu calaa faasiqin faasiq ma salaamayo marka yacni qof faasiqa salaantii isaga ku bilaabi maayo ma salaamayo macnaha ma radinayo salaantiisa ma aha isaga ku bilaabi maayo hadda miduu ka hadlaya marka laa yusalimu calaa faasiqin qala xadaanaa saciid bnu abi maryam qala xadaanaa bakr bnu mudr qala xadaanaa cubayd llahi bnu zaxrin can xibaana bni abi jabalata xibaan huwa bilkasri ibnu abi jabalata almisriy hiqat can cabdillahi bni camr bn اlcaas qaala laa tusalimuu calaa shuraabi اlkhamri khamrada kuwa caba ha salaaminina salaanta aan la salaamaynin marka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa shuraabu lkhamrigu waa gaalo oo khamriga ay cabayaanay gaalo ku yihi ay ku noqdeen maya salaanta aan la salaamaynin waa min baabi tacziir si iyaga ay uga soo laabtaanaa la rabaa hadday arkaan inaan dadkii akhyaarta ahay aynan salaamaynin u ducaynaynin xaadiraynin majliskooda iyo marka ay dan qabaan waxaa laga yaabaa inays yidhaahdaan war dib isugu laabtaan oo ay ka soo laabtaan fisqiga iyagaa loo danaynaa marka ee maaha inay gaalo yihiin ayb laa tusalimuu calى shuraabi اlkhamri asalaaminina qala xadaثna mxamed bnu maxbuub wahuwa اlbunaniyu hiqat wamucallaa wacaarimun mxamed bnu اlfadl qaluu xadaثna abu cawaanata can qataadata can اlxasan qaala laysa baynaka wa bayna alfaasiqi xurmatun adiga dhexdaada iyo faasiq dhexdiis wax xurmo a ma laha idinkama dhexayso yacnii ha xurmaynin waayo nin ilaahay ku dhiiraday inuu caasiyo adiga ha weyneynin ha xurmaynin haddii majlis la joogo hauga istaagin ha ku soo dhaweynin dadka ha barin yani ha buunbuuninin adigana xurmo male macnaha aharkanna marka wuxuu ku tusayaa sababta salaanta in loogu bilaabo loo diidaayo waa takbiitan lahu waa la qamcina fisqiga marka laba nooc waay marka fisqi yacni ku tacalluqo eh, aan ku tacalluqin ictiqaad iyo fisqi ictiqaad ku tacalluqo fisqiga ictiqaadka ku tacalluqo bidcaa la yihaha iyada taas bidcaa la dhaha eh, fisqiga aan ictiqaadka ku tacalluqinna waa kan dadku hadda badanaa fisqiga u yaqaanaan haddii la idlaaqo labadoodana waxaa dhow fisqiga aan ictiqaadka ku tacalluqin lianna fisqiga ictiqaadka uu la socdo ajaraaba lagu raadsadaa waana fisqi waa dhibaata marka ilaahay buu ka caraysiinaya haddana wuxuu u haystaa inuu ilaahay raalli gelinayo uu jannada ku galayo kan daran marka taas waa ninkan kale laakiin fisqiguu samaynayaa isaga oo ilaahay inuu ka caraysiinayo dareensan midkan laakiin fisqigii buu ilaahay ku raalli gelinaya midda ugu xunkaas waa waana waxa marka meesha ay ku ba-een firaqa oo mubtadicada ah dhinac kale marka laga fiiriya laakiin fisqiga macaasida ee xadiidka qof sidaasa uu warinaayo ee sanadkiisa uu ku jira nin faasiq ah fisqigiisuna macsi xaggeed ka yimid ma la aqbala isaga leanna iyagu waxaa ku jirto diintooda riqaa ku jirto riqat diin oo diinkoodu waa jilicsan yahay been kama dhowrsanayo ninku hadduu faasiq macsi ku dhiirada yahay ee laakiin kuwan ayagu mubtadicada ah waxaa dhici karta beenta inay dembi u arkaan oy ka tagaan waxaan uu ku jirana marka asagu diin sax u haystaa beenta laakiin waxaa laga yaaba inuu iska ilaaliyo walidaalika waxaa arkaysaa riwaayatu lmubtadic inta dawaabid loo sameeyaa waxaa la yidhi in lam yakun daaciyatan hadduusan daaciyo ahayn warinayninna wax bidcadiisa xoojinayo waa la aqbalaa aaway marka masaa-isha riwaayaadkan marka laysa baynaka wa bayna alfaasiq xurmatun aa la yidhi xurmada ka weyn maxay tahay in isaga wax laga qaato oo riwaayo laga qaato meeshaas marka culimadu waxay yidhaahdeen mafsadada ka dhalanayso isaga in macno loo yeelo wax laga wariyo mafsadaa ku jirto in cilmiga laga tago oo isagii marka xalaashii iyo xaaraantii aan la fahminba oo isagii dartiis aan loo fahmin xalaal iyo xaaraan oo diinkii aan la fahmin labadaa mafsadaa laysku fiiriyey yaa dhib badan marka akhafu dararaynaa la fiiriya yaa akhafu dararayn ah marka in isaga wax laga wariyo taasaa akhafu dararayn ah waxaan marka meesha ay waxyaabaha ay salka ku hayaan iyo haddaan aada looga fahmin kutubta qof waa iska booda un dad waxaad arkaysaa marka hadda qof hadda annaga waxaan ka hadlaynaa bidca xaqiiqiya ama xaqiiqiya ama idaafiya sidii la yidhaha bidco sax oo jirtaan ka hadlaynaa oo bidcaba la dhihi karo wax laakiin aan bidcaba ahayn haddaad bidco iskaga malaysa adiga oo markii lagu yidhaha war maxaad ne wax u baro weysay magaaladanba maleba dad wax laga barto kulli waa mubtadican taasaa tiraha eh, xataa hadday mubtadico yihiin soo mubtadica lagama baran jirin haddii wax kale la waayo wuxuu ku leeyahay maya ma markaasuu weliba yacni fasaadka ka daran nebigu wuxuu yidhi buu leeyahy man taraka shay-an lilaahi cawadahu llah ilaahay dartiisaan aniga uga tegaa cilmigan ilaaha wax bedel isiinaayo khayr maxaa ilaahay ku caabudaya intaas marka inta aad bedelka ka hesho se ilaahay u caabudayna kaas lafteeda jahli ah haddaynan midaas bidca noqonin iyada inay bidca noqotaaba laga yaaba leanna waa fahm jadiida ah wax xadiidkaas ka fahmay mutlaqan diin yaa la baranin jaahil hala ahaado intii adiga ninka hawadaada ay raacaysa intaad ka hesho jaahil iska ahaa wax yidhi ma haynanmarka wax in la fahmay u baahay qala xadaanaa ibrahim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadaanii macnu bnu ciisa qaala xadaanii abu rusayq da qofkuna badanaa ogow cilmiga asaaliibta ay ku dhaqmaan firaqa ama baatiniya ha ahaadaan ama kuwo kaleba ha ahaadaane asaaliibtay ku dhaqmaan waxay tahay qofka in la xirxiro isaga dhan oo la yidhaahdo meelna waxba waxba ha dhegaysanin bis hal barnaamij in loo furo bis hadda haddaad fiiriso jamaacaadkan aadka aada ula yaabayso qaabka daran noocaas haddaad tiraa warkaaley waxaan kaa dhaadhiciya ama wax ku tuso ama wax aan fiirino dhagoho faraha gashada adiga wuxuu kuleeyahay mubtadicaa tahay ma lagu dhegeysan karo ayb marka ninkaas bis baa raba marka in dhegihiisu ay u duleelaan ninkaasna haddii marka uu sidaas ku weynaadana waa dhibaato hadduu ninkaas dhintana waxaa laga yaabaa de si wax looga dhaadhiciyaba in la heli waayo kii unbaa mar walba ku qufulay waa furo marka maskaxdiiaa la qufulay furihii ninaa qaatay hadda haddaad fiirisaan jamaacaadkan takfiirka noocaas xataa haddaad maagto waxa isaga kitaabada ou akriya akhdaa ku taal ka tus may adiga ma fahmi kartid oo kuleeyahy naam shiiqii kitaabkan qoraya a fasiraya naam cajaladihiisaa yaallaan uu kuleeyahay naam kitaabadii isagiiba waxuu fasiraa wax uunan arkinayn naam isaga kiisa in la fasiro ay luqa luqo oo isaga keliya oo yaqaan ma ku qoran yahay wax la yaabla maaha haddaad baatiniyada tiraa may waxaan qaladaadkan ha lagaa tuso wuxuu leeyahay maya waxaan wax kalaa ku jira macaani kale oo qofkan iska xaqaa'iqda iyo daahirka raacraaco macaani ounan fahmaynina meeshan ku taaluu ku leeyahy ujeedka ka dambeeya waa maxay in qofkan adiga qofkaas oo u xirnaada bis qof kalena uuna u furnaanin qaar kalena saas oo kale iyaga laftooda yacni mabda-aas oo kale ka agdhow baa arkaysaa markaad masale isku qabataan haddaad u keento aayad ama xadiid yaa saan u fahmay fahmayuu ku leeyahay markaad haddana u keento weliba a'imadii salafka waa kan waa kan waa kan haddaad tiraa maya waa dibaan u laabana waxbaan soo feerinayo ama waxaa laga yaabaa inaysan saan amaysan saas ahayn ama hadduu bato wuxuu ku leey sheekh hebel muxuu ka yidhi warka kitaabadan wey de adiga haddaad tiri alkitaab wasunna calaa fahmi salafi saalix marna saddex wixiina lagaa lagu tusay sheikhaan hadda jooga maxaa iigu xireen marka waxay noqonaya koox bis marka oo hal sheikh oo mucayana leh xaqu hadduusan xaggaas ka imaanin waa la banadan waxba isma dhaamaan marka firaqa mubtadicada ama baatiniyada dariiqooda way laabto inay hal meel u duleesho sax waayo laabto inay xaq u duleeshaa la rabaa laakiin xaqa adiga shiikaaga keliya ma haysto dadkuna wax ay akrinayaan ama waxay sheegayaan yaa lagu kala garan karaa inay ama wax yaqaanaan ama aysan aqoonin waxay sheegayaan qawaacidkay ka indilaaqayaan qawaacid saxiixa ma tahay mase maaha nin ku dhahaya male nin walba iska dhegaysto dabcan qala xadaثna ibrahim bn اlmundir qala xadaثanii macnu bnu ciisa qala xadaثanii abu rusayq wahuwa abu rusayq almadaniyu majhuul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad anahu samica caliya bna cabdillaahi ayuu maqlay yakrahu sbiranja yakrahu lsbiranja asbiranj marka waa kelima mucaraba waxaana laga wadaa shataranjiga shataranjiga ama nardigana waa baal marka dadku ay ciyaaraan oo eh, leh eh, boqor iyo waxbuu leeyahay waa eh, dhagxaan ayaa lagu ciyaaraa marka dhagxaantaasa hadba meel la degaa meel la dhigaa marka shataranjina waa la yidhaha nardina waa la yidhaahdaa soomaalidu waxay taqaanaa jarta waa wax un jartoo kale iska noqonayna shataranji hadda ana ku af uma lihin sababto ah dhaqan ma ma noo aha ayb magacyo kala gaargaarana waa la yidhaahdaa afkan qalaad ayb wayaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yidhi laa tusallimuu ha salaaminina calaa man laciba bihaa qofka cayaaro wahiya min almaysir qamaarkay ka mid tahay waxaas qamaarka ayay ka mid tahay buu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man taraka qofkii ka tegay assalaama salaan cala almutakhalliqi midka isku dharoobay zacfaraan ama wax lamida ah, wa asxaabi almacaasi marka nin inuu zacfaraan isku dharoobo naag isku shabihid waay nooc macsi ah marka marka wa asxaabi almacaasi waa min baabi cadfi alcaam cala alkhaas qala xadahanaa zakariya bnu yaxyaa qala xadaثnي الqاsim بن الحkم الcuraniyu whuwa صدوq fihi lin qala أخbarna سعيid بن عubaydi الطائي whuwa أbوالhudayl الكufiyu عan عlي بn ربيcةa عan عlي بn أbي طالب رadي الlه عnه qal mara النabiyu sl اه sلم عlى qowm nebigu dad buu soo maray fiihim rajulu ou ku jira nin muتakhaliqun isku dharoobay bkhaluuqin zacfaraan iyo wax lamida isku dharoobay fanadara ilayhim waa fiiriyey wasalama calayhim waa salaamay wa acrada can rajuli ninkiina waa ka jeestay faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi acradta canii waa iga jeesatay nebi allow maxaa dhacay qaala bayna caynayhi jamratun bayna caynayhi labadiisa indhood jamratun ayaa ah ya ah, bayna caynayka jamratun labadaada indhood dhexdooda waxaa ah jamratun dhuxul naareed bayna caynayka ma ku dhiga saas waa sa caynayhi buu i dhiga qaala xadaanaa ismaaciil hoos mu ku sheegaa nusqa iyo caynayhi dhigaysa iyo ya qala xadaثna ismaaعiil qala xadaثnii sulayman can ibni cajlan can cmr bni شhucayb bni mحamed bni cabdالlahi bni cmr bni الcaas bni waئl الshmiy can abihi can jadihi ana rajula atى الnabiya slى اllahu عalيyh wali waslm nabigu u yimid o fii yadihi khaatm min dahab gacantiisana waxaa ku jira faraanti dahab faacrada الnabiyu sal ly slam canhu nabiga waa ka jeestay falamaa ra'a rajulu ninkii marku arkay karaahiyatahu dhibsigiisa inuu dhibsaday uu nacay dahaba waa tegay faalqal khaatama ayuu tuuray faraantigii wa akhada khaataman min xadiid faraanti bir ah buu soo gashtay falabisahu waa soo labistay ayuu qaatay waa soo labistay waata nabiya sal l slam nebiguu u yimid qaala wuxuu yidhi haadaa sharun kanaa shar badanba haadaa xilyatu ahli nnaar ahlu naarka waxay isku qurxiyaan wa fa rajaca waa laabtay fa fadaraxahu waa tuuray walabisa khaataman min wariqin khaatam oo fidaa buu labistay fasakata canhu nabiyu sal l slam ayb xadiidkan waa xasan qaala xadaثana cabdullahi bnu صaalix qaala xadaثani leyth can camri huwa bnu اlxaariث can bakr bni sawaadata can abi najiib yuqaalu ismhu daliim maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wa abu dawuuda wالnasaa-iyu can abi saciidin qaala aqbala rajulu min albaxrayn nin baxrayn xaggiisa xaggeeda ka aaday baa soo jeestay ila nabiy sal l l slam nebigu u soo jeestay fasalama calayhi waa salaamay falam yarudda kama radinin oo fii yadihi gacantiisa ninkana khaatamun min dahab ayaa ku jiray faraanti dahab wa calayhi jubbatu xariirinna waa watay fandalaqa rajulu ninkii waa tegay maxsuunan isagoo murugaysan la murjiyey oo la murug geliyey fashakaa ilaa mra'atihi xaaskiisa u dacwooday faqaalat waxay tihi lacalla birasuuli اllahi sal ly slama waxaa laga yaabaa ayb lacalla buu aniga ii qoray faqaalat lacalla bacdi nusakna waxay dhigayaan thaqula birasuuli اllahi sal l slam ayb haquladaasna inay fiican tahay muxuu kuu dhigaaday ninka muxuu dhig lacalla muu kuu qora adeega wax haqula uu qoraa ma jiraa haqula nusqa marka haquladaas dhehaysa ayb lacalla birasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali wasalama kadib muxuu idin dhigay wajubatika lacalla birasuuli اllahi sal ll ly slam waxaa laga yaabaa nabiga salى اllahu alayh wali wasalama inay inuu ku dhibtooday yah lacala birasuuli illahi sal l slama jubbataka wa khaatamaka tarkiibkaas qalaqaa ku jira haqulada eh, eh, ku fiican haqula birasuuli illahi sal l slama nabigu waxaa cusleeyey jubbatuka wa khaatamuka jubbadaada iyo khaatamkaaga farantigaada faalqihimaa tuur ee iska tuur bay tiri uma cud laabo ka bacdi u laabo fafacala sidii buu yeelay faradda salaama salaantii buu radiyey faqaala wuxuu yidhi ji'tuka aanifan goordhaweydaan kuu imid faacradta canii waa iga jeesatay qaala kaana fii yadika gacantaada waxaa ku sugnaa jamrun min naar dhimbil naareed faqaala laqad ji'tu idan bijamrin kahiirin haddaba marka waxaan la imid buu yidhi dhuxulo badan qaala inamaa ji'ta bihi waxaad la timid laysa biajza'a cannaa yacnii dahab badan baa la imid buu leeyahy wataa inamaa ji'ta bihi waxaad la timid laysa biajza'a cannaa annaga mid noo gudid badan oo wax nooga ta naga ta noo taraya maaha min xijaarati alxarati yah inamaa ji'ta bihi laysa biأjza'a cana min xijaarati اlxarati ya inamaa ji'ta bihi waxa aad la timid laysa ma ahan biأjza'a canaa mid annaga xaggeenna ka gudid badan min xijaarati اlxarati xarada dhagaxdeeda yani waxaad la timid iyo dhagaxda waxba annaga nas wax weyn nalama ahan waay waxaad la timid dahabkan aada sheegaysa walaakinahu mataacu lxayaati dunya adduunyadan dhow mataaceeda qaala fabimaada atakhatamu bihi maxaan ku fargashtaa qaala bixalqati min wariqin fida wareeg fida aw sufrin aw xadiidin ayb xadiidkan marka dabcan dacfi baa ku jiro waxaa la gooni noqday ninkaa abunajiib abunajiibna waa maqbulun maqbuulkuna mutaabacu dabcan u baahan yahay hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed